شئت muxaadaradan maanta waxay noqon doontaa calaamaat xusn اlkhaatima wa su اlkhaatima الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني إن شاء الله ومحاضرة saddexaad oo musalsalka ahayd in sha allahu tacaala muxaadaradan maanta waxay noqon doontaa calaamaat xusni اlkhaatima wa su اlkhaatima calaamaadka ama tilmaamaha lagu garto khaatimada xun iyo khaatimada fiican maxaa lagu kala gartaa xusnulkhaatima haddii aan hormarino in shaa allah xusnulkhaatima waxaa la yidhaahdaa an yuwafaqa alcabdu qabla mowti litafaadi mima yaqdibu raba subxaanahu wa tacaala watowba min adunuubi walmacaasi waliqbaal cala aacaat waacmaali alkhayr uma yakuunu mowtuhu bacda dalika calaa hadi alxaali alxasana xusnulkhaatima ikhwaani waxaa la odhan karaa in qofka binu aadamkaa la waafajiyo marka uu dhimanayo ka hor before intaadan dhimanin inuu qofkaasi ka fogaado wax ilaahay caragelinaya inuu qofkaasi u jeedsado inuu toobad keeno dembigii iyo macsiyadiina uu ka toobad keeno inuu qofkaasi u jeedsado al aliqbaal cala aacaat inuu daacada ilaahay soo qaabilo acmaasha khayrka inuu soo qaabilo uma intaa kadib waa inuu ku dhinto xaaladaa fiican isagoo ku jira haadi hiy xusn اkhaatima xusn اlkhaatima waxay noqonaysaa haddii tacriifkeeda laga bixiyo ama sidaa kooban aan u sheegno qofku xumaan buu maalan ku jiray ama xumaanba kuma jirin laakiin aakhira cumrihii wuxuu u jeedsaday isagoo acmaasha khayrka ku jiro kana toobad keenaya wixii xumaa taas isagoo ku dhex jira ayuuna ilaahay oofsado ku dhintay ayib wa mima yadullu calaa hada almacnaa arintaa waxyaabaha tusinayana waxaa ka mid ah qowl lmustafaa sala allahu calayhi wa aalih wasalam xadiidka sheekh alalbani u saxiixiyey fi saxiixi iljaamic rasuulku wuxuu yihi idaa araada allaahu bicabdin khayra istacmalahu hadduu ilaahay addoonka sidiisaba khayr la doono shaqo fiican buu u diraa istacmalahu hadduu ilaahay addoonka khayr la doono xusnulkhaatima ilaahay hadduu qofka la doono shaqo fiican buu u diri asxaabtu waxay yidhaahdaan kayfa ya rasuul allahi maxaa laga wadaa istacmalahu shaquu u diraya maxaa laga wadaa wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi waaalih wasalam yaftaxu lahu camala صaalixا bayna yaday mowti marka uu dhimanayo ka hor buu ilaahay wuxuu u furaa uu u diraa camal fiican inuu qabto ilaa uu maaragtay ilaahayna ka raali noqdo subxaanaه wa tacaala waa xadiis imaamu axmed iyo keyrkii bay soo saareen sheekh alalbani saxiixiyey ilaahay qofka isagaa adeejinaya isagaa diraya ninkii hebel ahaa ee xumaanta badnaa ee xumaanta samayn jiray waa soo xarooday masaajidka ilaahay buu ku soo xarooday xumaantii ma hayo wuu ka toobad keenay xumaantii wanaag buu ku bedelay istacmalahu ilaahay baa ka adeejiyey shaqada camalkaa fiican buuna alla subxaanahu wa tacaala u diray sidaas darteed ikhwaani xusnulkhaatima macnaheedu waxay noqon aakhira cumrika ama weynow ama yarow marka cimrigaaga aad dhiman ile qofka yarina waa dhintaa ka weyno waa dhintaaye xilligaa aad dhimanayso ee u dambeeya in ilaahay ku waafajiyo adoo wax fiican haya inaad dhimato walinnaasi fii khaaatimatihim calaa aqsaam dadku marka waxay u qaybsamaan khaatimada marka la yidhaahdo qaybay u qaybsamaan guruubyo ayay u qaybsamayaan dadku markii khaatimada la yidhaha laga sheekeeyo ashrafuhaa man kaana fii xayaatihi mu'mina saalixan falamaa qaruba ajaluhu isdaada ijtihaada fi اlcibaadati famaata calaa akmali axwaali guruubyadaa dadku ay u qaybsamaan guruubka ugu horeeya uguna fiican waa qof noloshiisa mu'min ahaa mu'min weliba saalixoo wanaagsan ahaa ajashiisa iyo geeridiisu markay soo dhowaatayna ijtihaad iyo dadaal labalaabsii lama laabay cibaadadii kuna dhintay xaaladdaa fiican wa calaa ra'si haaulaa'i rasuulu اllaahi sala اllahu alayhi wa aalih wasalam gruubkaas ama qoladaa awala mu'miniin ahayd camal saalixana alla saalixana alla waafajiyey kuna dhintay iyagoo haya waxaa ugu horeeya rasuulka iyo rususha ugu horeeya iyo dadka saalixiinta ayib fainahu rasuulka hadaan ka hadalo lamaa qaruba ajaluhu ictakafa fii ramadaana cishriina yowma bal rasuulka u fiiri waxaan ka hadlaynaa qof awal fiicnaa markii ajashiisu iyo geeridiisu soo dhowaatayna sii labalaaba ku sii daray qoladaa waxaan ihi rasuulkaa ugu horreeya haddaan miaal ahaan u soo qaadanno rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam sanadkii ugu dambeeye wuxuu ictikaafay uu masaajidka joogay bisha ramadaan labaatan beri oo ka mid a ah. labaatan maalmood buu ictikaafkiisa ka dhigay wa kaana qabla daalika yactakifu fii kulli caamin casharata ayaam sanadkii u dembeeyey markii laga tago sanadihii horena toban beri buu ictikaafi jiray rasuulku sal alla alay slam toban maalmood buu ictikaafi jiray ayib laakin falamaa qaruba ajaluhu ajashiisu markay soo dhowaatay geeridiisu labaatan buu ka dhigay waa laablaab wa khatama alqur'aana calى jibriila maratayni fii ramadaan wa kaana yakhtimuhu calayhi qabla dalika marata waaxida arrinta labaad oo rasuulkaan weli ku jirnaa miaal ahaan soo qaadanno rasuulku sala اllahu calayhi waali wasalam qur'aanka hal mar buu waagii hore jibriil la dhammayn jiray isla subcin jireen kaana yudaarisu اlqur'aana maca jibriil mudaarasada culimmadu waa subcaa ka mida layidhi jibriil marka hal mar bay qur isla dejin jireen bisha ramadaan laakiin sanadkii u dambeeyey rasuulku sala اllahu alayhi waali wasalam jibriil qur laba jeer buu la dejiyey maratayni buu la dejiyey ayib taasina waxay deliil u tahay falamaa qaruba ajaluhu markii geeridiisu soo dhowaatay tadaacafa fi ljuhuud juhdigiisi iyo dadaalkiisi wuu sii labanlaaba inta keliya ma ahayn waxaja xajaة اlwidaac rasuulku salى اllahu alayhi waalihi wasalam xajka uu xajiyey sidiisaba rasuulku salى اllahu alayhi waali wasalam cumrooyinka marka laga reebo hal marun buu xajiyey markii cumrooyinka laga reebo rasuulku hal mar buu xajiyey halkaa marna sanadkii ugu dambeysayba falamaa qaruba ajaluhu tadaacafa fi اljuhuud maxaad ujeedaa markii ajashiisu ay soo dhowaatay juhdigiisu sii labalaabo wuxuuna yidhi maa araa daalika ilaa اqtiraaba ajalii umuurahan uma arka buu yihi ilaa ajashaydu inay soo dhowaaton baan meesha ka aqrinaya geeridaydii inay soo dhawaatay ayaan ka aqrinayaa ii muuqata kaas waa guruubka ugu horeeya waa guruub waaguu noolaa mu'min ahaa saalix ahaa geeridiisu markay soo dhowaatayna sii laba laabay guruubka labaad waa man kaana fii xayaatihi kaafiran aw faasiqan waa qof markuu adduunka noolaa gaal ahaa ama mu'min faasiqa buu ahaa oo macaasida aan ka dhowrsanin falammaa qaruba ajaluhu markii kaana geeridiisu soo dhowaatay aslama waa kii kaafirkaa wuu islaamay gaal buu ahaa muddo dheer buu gaalnimadiisa ku jiray laakiin markii u najashiisu soo dhowaatay ayaa wuxuu sameeyey in ilaahay subxaanaه wa tacaala ku hadeeyey inuu soo islaamo kii kale oo faasiqaa wa taaba wastaqaama isaguna wa waxasuna camalu kii faasiqa ahaana wuu toobad keenay wuuna hagaagsanaaday camalkiisina wuu fiicnaaday famaata calaa daalika isaguna sidaasu ku dhaaf yuu ku dhammaada yuu ku dhintay kaالrajul اladii qatala miata nafsi miaalka aan usoo qaadanayna marka qof faasiq ahaa qof kaafir ahaa way iska caddahay qof kaafir ahaayoo gaal ahaa intuu rababa ha jiree maalin alla maalinkuu soo islaamo unbaa looga bilaabayaa beej cusub loo furayaa wixii hore oo dhan wax ka soo qaad male alislaamu yajubu maa qablu islaamku wixii ka horreeyo o dhan waa tirtiraya waa faaiido ay haystaan dadkaas hadday soo islaami lahaayeen garan lahaayeen wanaaga ilahay uu kaga aqbalay laakiin qofka faasiqa miaal haddaan soo qaadno faajirka ahaa wuxuu ahaa ninkii qaatilu mia ninkii rasuulku sal اllahu alay slm ka sheekeeyey boqol qof ninkii dilay bal fiirso sagaashan iyo sagaal nafood ninkii dilay kadibna toobad keena ee intuu wadaad u yimid aan maaragta aqoon diinta u lahayn ku yidhi niyow sagaashan iyo sagaal qof baan dilee tooba ma leeahay buu yihi tooba melihi isagiina wuu ku dhuftay boqol buu uga dhigay kadib nin kaloo sheekhu raadsado u tego wuxuu ihi niyow tooba male ah boqol qof baan soo dilay tooba male ah wuxuu ku yidhi adiga iyo toobada yaa idin kale celinaya maxaa idinkala xijaabaya adiga toobada yaa kaa celinaya kadibna talooyinka waa kii kiisiiya yidhi meeshaan iskaga tag xumaan baad ku samaysay beledkan waa beled aada fisqi ku samaysay iyo xumaan ummad baad ku laysay wax badan baad ku samaysay dad badan oo xumaan aad la samaysay baad ku taqaanaa iskaga fogow meel kale aad almuhim xadiiska waa taqaanaa waa kii uu markii dambe isagoo jidka sii socda geeridu u timid ee malaa'ikatu raxmi iyo malaa'ikatu alcadaabi ay ku doodeen midkoodii naftan qaadi lahaa kadibna waxaa la kala qiyaasay oo ay noqotay maxkamaddii qaabka loo qaaday in la fiiriyo ninkaani ma meeshuu ka yimid ee xumayd buu dhow yahay mise meeshuu u socdo u dhow yahay fiican waxaana la arkay shibran hal taako isagoo u dhow meesha fiican kadibna malaa'ikatu raxma baa loo sii daayay oo qaadatay oo naftiisii jannada la aaday wadahaba ilaa qaryatin fiiha saalixuun ayuu aaday suu ilaahay ugu caabudo famaata fi ariiq faqabadathu malaa'ikatu raxma araxma alqisaةu fi صaxiixayn bukhaari iyo muslim bay qisadaasi ku soo aroortay almuhim waa nin xumaan jiray oo ummaddii islaamka dhameeyey oo dadkii dhameeyey kadibna laakiin soo fiicnaaday oo toobad keenay haddaad toobad keento ilaahay toobadaada waa aqbalay boqol qof qof dili baa laga aqbalay adiga oo laga yaabo inaad dembi dil ka yar aad samaysay miyaa laga aqbali waa ilaahay subxaana wa tacaala ayib kaasina gruubkaasi waa gruubka labaad iyagana toobadu sidaasay ugu fiican tahay qofkii gaal ahaayee soo islaama shalay mise maalintii dhawood waa inagii muxaadaradii hore ku soo maraynay man lam yasjud lilaahi sajda oo haddana jannada galay hal sujuud qofaan ilaahay u sujuudin oo hal salaad aan tukanin oo haddana jannada galay ayib waa qofkii gaal hadu ahaan jiro soo islaama waxba looma haysto intii hore gruubka saddexaad waa man kaana fii xayaatihi kaafiran aw faasiqan waa qof adduunka markuu joogay gaal buu ahaa ama faasiq daacada ilaahay ka baxay oo mujrima buu ahaa fasdaada qabla xuluuli ajalihi fisqan wa kufraa intuuna dhimanin buu wuxuu sii ziyaadsaday haddana gaalnimo iyo fisqi iyo dunuub qaar baa dadka waxay aaminsan yihiin ilaahay agtiisa inayna waxba kulahayn wax ka horeeya inuusan jirin marka waxay leeyihiin ka fara qabso intaan hadda noolahay unbaan waxaan qasi karo waan qasayaa bay leeyihin maxaa jira ilaahay agtiisa waxba ima jira kuleey sida qaar laga soo wariyo ay yidhaahdaan nin intii la wacdiyo sheekh maad waxaa ilaahay ka baqdo maad alle u laabatid anigu hadda dhinac baan u batay iska kaydaaya kula dhahay oo kale soomaalida waa lagu arkay anugu dhinac baan hadda u batay hal iska kaydaay ayib fasdaada qabla xuluuli ajalihi fisqan wa kufra famaata calaa aswai axwaalihi nacuudu billaahi min haada qofkaasi wuxuu ku dhintay xaaladiisa midii ugu xumayd alla ka magangelayna midii ugu xumayd gaal buu ahaa gaalnimadii buu kusii darsaday gaalnimo iyo kufri iyo edabdaro kale kusii darsaday fisqi iyo fijri iyo wuxuu samaynaya dunuub badan iyo macaasibuu yaqiinay macaasidiisiibuu sii labalaab tii isagoo ku dhex jiroona ku dhintay kaasina waa gruubka saddexaad gruubka afraad waa man kaana fii xayaati mu'minan walo fiirso nacuudu billaahi min haada waa qof markuu noolaa mu'min buu ahaa uma kafara wuu gaaloobay islaamka ka baxa aw saalixan ama qof fiican buu ahaa uma fasaqa waalciyaadu billah ama qof fiican buu ahaa la yaqaano wadaadkii sheekh hebel ninkii hebel ahaaye fiicnaa wiilkii hebel ahaaye ee masaajidka dhex fadhin jiray maalinta dambe waxaa lagu soo arkay meel xun walciyaadu billaah haddana intaa keliya mee fa maata calaa daalika xumaantii isagoo ku dhex jiro ku dhintay xumaantii isagoo ku dhex jira ayuu ku dhintay fa haadaa acdamuhum xasrata wanidaam kan baa afarta guruub ugu qoomamo badan kana ugu shallayta badan ilaahay islaamnimuu siiyey oo macaankeeda iyo wanaaggeeda leh kadib buu ariiqa wuxuu ka doortay ariiqulghiwaaya dhumid iyo xumaan buu doortay afarta guruub marka kana ugu khasaaro badan maxaa jira kan gaalkii weligiiba islaam ma soo marin laakiin kan ilaahay baa muslim ka dhigay isagaa iskaga tegay oo haddana ariiqaa doortay ayib afartaa guruub ayay u qaybsamayaan maaragtay axwaasha dadku ayib sufyaan اthawri raximah اllah tan u dambaysa oon sheegaynay oo nidaamada iyo qoomamada badanna waa midii ay dadka saalixiinta ee dadka fiicfiican ilaahay ka magangeli jireen waa midda ugu daran o ka cabsadaan dadka maxaa jira muslim baa tahay dadkeennan oo dhan insha allahu tacaala muslimiin baa nahay laakiin maxaan ka ugu habboon inaan ka baqno waxaa ugu habboon inaan ka baqno inaan faasiqiin noqono inaan mujrimiin noqono inaan diintan ka tagno walciyaadu bilah oo gaalo la noqdo dadkii saalixiinta ahaa sufyaan athawri raximahullah ayaa wuxuu yidhi addunuubu ahwanu calaya min haadih gacantaa maalin wuxuu ku hayaa wax yar sida timir oo kale wax yar buu gacanta saa ugu hayay markaasaa wuxuu yidhi addunuubu ahwanu calaya min haadihi waa shaara kaana fii yadihi wainamaa akhaafu min suui اkhaatima buur waxa aan ka baqi dembi intii la gale laga toobad keeno waan garan karaa buur laakiin waxa aan ka cabsanayaa waa suu اkhaatima anigoo xumaan ku jira inaan dhinto taasaan ka baqaya qaala subxaana wman yrtadid minkum can diinii fayamut wahuwa kaafiru faulaa'ika xabiطat acmaaluhum fi اdunya wاlآakhira waulaa'ika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun rabbi wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala qofka ka ridooba diintiisa diinta islaamka qofka ka ridooba ee ka laabta oo dhimanaya isagoo gaala faulaa'ika xabiطat acmaaluhum fi dunya wاlaakhira kuwa camalkoodii dhan waa hoobta dhulkuu galay waxba laga soo qaadi maayo qof diintan ka tegey wax horaad soo samaysay oo fiican intaasoo hebel baad intaasoo sanaad masaajid ku jirtay sheekh hebel baad ahayd wax fiican baad samayn jirtay marba haddaad gaalowday xabida camaluk camalkaaga dhulkuu galay wixii oo dhan waxba ka soo qaad male wixii hadda adigoo gaal aad samaysana wax ka soo qaad male qaar badanoo gaala waad aragtay kuwa gaalo asal u iyo kuwa islaamka intay ka baxeen dhahaya dadkaan caawinaynaayo waxaan dhisaynaa iskuulaad baa u dhisanao fulaan baa u dhisanao kanaan qabanaynaayo hebel acmaashiisiiyo wixiisoo dhan khayraad buu ku samaynaya wax laga soo qaadaya male habaa munbatha qofka haddaan iimaan jirin waxaa rabta samee balaayiin bixi waxba laga soo qaadi maayo ilaahay agtiisa maxaa jira xariggii alla ma haysatid wax ka yar buu ilaahay kaa dalbay maba haysatidba maxaad horta bixisaa ayib waulaaئika asxaabu الnaari hum fiiha khaalid diintan qofka ka ridooba oo ka tagana waa khaalidun fi الnaar naarta ayuu isaguna ku waaraya ilaa u soo laabto diintiisa walaakin ikhwaanii bilxadiid اlmutaqadim bishaara biidn اllah xadiiskii hore en soo sheegnay bishaara in sha allahu tacaala noogu sugan biidn اllah liman camila bicamali ahli اljanna mukhlisan waa qofka camalka jannada sameeya ikhlaasna ay ka tahay marka ummadda uu u muuqdo iyo marka ummadda uu ka qarsoon yahay labadaba masalada ugu muhiimsan waa masaladaa wey fii maa yabdu linnaas iyayna ka bixin hortaada inay taagantahy rasuulka hadalkiisi fulaan yacmalu bicamali ahli اljannati fii maa yabdu linnaas hebel wuxuu samaynayaa camalka jannada waa sida dadka u muuqata ama fulaanu yacmalu bicamali ahli الnaar fii ma yabdu linnaas waa sida dadka u muuqata laakiin wax kalaa u qarsoon qofkan ayib rasuulka salى اllahu alayhi waaalih wasalam wuxuu ka waramay qofka camalka in loogu khatimaayo xumaan haddii uu xumaantaa qarsan jiray oo adduunka uu ku hayay laakiin uu qarsan jiray ama wanaag baa in sha allahu tacaala loogu khatimi doona walixusni khaatimati calaamaad marka hadaba haddaan hoos ku soo degno khaatimada fiican waxay leedahay calaamaad lagu garto kow laba saddex afar la odhan karo calaamaad lagu gartay leedahay waxaa ka mid qofka naftiisu wax u garan karo iyo wax uusan ogaan karin labadaba way leedahay calaamaad waxaa jira muuqanaya qofku markuu dhimanayo soo la arkaayo calaamaad xusnu اlkhaatima wa calaamaad suu lkhaatima oo marka la dhimanaya labaduba kala muuqan baan arki doonaa calaamaadka muuqanaya qofkuna uu garanaayo waxaa kamida bishaarada marka uu dhimanaayo qofka malaa'igtu ay u bishaaraynayso إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون halkaa saddex bishaaraa lagu sheegay saddexdaa bishaaro قفكاس wuxuu la kulmayaa عند الاحتضار markii geeridu ay ku soo xaadirto wa cinda alixtidaar marka lagu soo xaadiro malaa'ig baa u iman wa fii qubuurihim qabrigana waa loogu bishaarayn wa cinda bachi min qubuuri marka qabriga la yska soo saarana waa loo bishaarayn ayib waxayna malaa'igtaa u sheegayaan dadka iimaanka laga hele istiqaamada diintan ku toosnaaday anlaa takhaafuu habaqina fii maa amaamakum wey waxa idinka horeeya haka baina waa dhimatay wax badan baa ka horeeya qabri baa kaa horeeya soo bixin iyo nashuur baa ka horeeya qiyaamo la istaagnaan doonaa kaa horaysa siraad iyo jid la mari doonaa kaa horeeya miisaan iyo acmaal la marin doonaa kaa horeeya qandaraa kaa horaysa oo meel la istaagi doonaa kadibna fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir goormaa la gaadhaa halkaasaa kaasii dambayso ayib marka qofka waxaa la leeyahay waxa soo socdo hortaadaa jiro oo dhan horta ha ka baqin walaa taxzanu ha murugoonina fii maa faatakum weeyaan adduunyada maxaad ku soo martay dembi aad soo gashay qof aad aflagaadaysay wax kaa soo dhacay hawlo aad samaysay wixii oo dhanna ha ka baqin maxaa jira xusnu khaatibaad ku dhimatay waxaa lagu leeya iyadana ha ka baqin waxaasoo dhan wa abshiru bishaaraaba marka hoosta laga geliya bishaaraystaa layidhi marka jannaaba laydin gelinaya ku bishaaraysta qofkaasi waa cinda alixtidaar bishaaradaa markuu helaayo isagoo weli adduunka aan ka tegin buu helaya malaaigtu way u imaanaysa allahuma ijcalna minhum ilaahay naga mid hadhigo ومما يدل على هذا أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها waxaa ka mida arintaas xadiiثka bukhaarي iyo msلم ay wariyeen min xadiiثi caaئiشha رadي الlaه عanهa qaalat qaala rasuul الlahi salى الlaه عalيه waسلم rasuulku wuxuu yihi u fiirso xadiiskan man أxaba لقاء الlahi أxab الlah لقاءahu وman kariha لقاء الlahi kariha الlah لقاءahu man axaba liqaaءa اllahi qofka jeclaada ilaahay inuu la kulmo ilaahayna wuu jeclaan inuu la kulmo qofka naca ilaah inuu la kulmo allana waa nacayaa inuu la kulmo balu fiirso man axaba liqaaءa allah qofka jeclaada la kulanka eebe ilaahayna wuu jeclaan inuu la kulmo qofka naca inuu la kulankiisana allana waa nacayaa caaishaa weydiisay radia allaahu canha faqultu yaa nebiy allah waxaan ku idhi bay tihi akraahiyat اlmowt fakulunaa nakrahu اlmowt yaa rasuul allah liqaaga iyo la kulankan aad sheegayso ma geerida ma mowdka oo haddii ay mowdka tahay annagoo dhanba mowd waa necebna caaisha waa sida u fahamtay mar badan bay asxaabtu intay si wax u fahmaan buu rasuulku u jiray sala اllahu alayh waali wasalam waxay tihi yaa rasuul اllah karaahiyadan waad aragtay hadda qofku inuu dhinto daalika maa kunta minhu taxiid inaad dhimata ma ogolid waad ka leexleexan akhtarka i geeye ii soo carara wadaadda ii geeye qur-aan ha lay saaro inta ka baxa markaan odhan jirnay marka u dambaysana jarmalka ha lay geeyo soo ma oo markii maraykan iyo adduunka dhan laga tagana jarmalkaa u dambeeya ilaa qofka jarmalka la geeyo ma qanco ayib taasoo dhan maxaa laga wadaa maxaa jarma laisu geynaya maxaa dabada laysaga maxaa isbitaalka loogu carari waa la neceb yahay waa maxay geeri weyaan in la dhinto lama ogola in la dhinto lama ogola in lagu qabto moogiye qofna diyaarma ayib haddaba caaisha waxay tihi ya rasuul allah ma geeridaa laga wadaay faqaala laysa kadalik caaishoy sidaad u malaysa intaasoo jeer buu rasuulku ku yidhi caaishoy arrintu sidaad moodi maaha u fasira wuxuu yidhi caaishoy hawshu taa ma ah ee waxaa weeye walaakin almu'min bushira biraxmat اllaahi wa ridwaanihi wa jannatihi buu axaba liqaa allah qofka mu'minka ah ma geeri inuu necab yahay maa laakiin mu'minka isagoo sii dhiman baa waxaa loogu bishaarayn raxmadda ilaahay iyo raalli ahaanshaha rabbi iyo maxabbada allaa loo sheegi kadib buu isaguna wuxuu jeclaan ilaahay inuu la kulmo marka naftu maxay dhahaysaa qadimuunii qadimuunii qadimuunii ihormariya ihorma ila orda naftan aad maqashay markay dhiman dhahaysa ila orda ila orda waxbay ogtahay waa la tusay malaa'ig baa u bishaaraysay maqcadkiisii jannadu u jeedaa qofku meesha ku yaalo iwada buu le marka waa kii rasulka sal ly slam kullu mustaraaxun minhu mustaraaxun yani qof mustariix minhu ah iyo qof mustaraaxa oo isagoo adduunka ka raaxaysan iyo mid laga raaxaysan bay dadku isugu jiraan mid ummaddaa ka raaxaysan markuu dhinto ilaahayow na dhaafi baa laleeyahayba dhibkiibuu nala dhaafay iyo qaxarkii midna waxaa weeyaan isagaa ka raaxaysan dadkan dhibkoodii oo meel fiican baa ka horaysa marka rasuulku wuxuu yidhi caaisha arrintu waxaa weeye mu'minka marka loo bishaareeyo oo raxmadda alle iyo raallianshaha loogu bishaareeyabaa wuxuu jeclaan alla la kulankiisa allana markaasuu jeclaan wa ina alkaafira idaa bushira bicadaabi illaahi wa sakhatih laakiin kaafirka iyo faasiqa iyo inta xun oo dhan haddii loogu bishaareeyo cadaabka alleh iyo carada alla marka loo sheego kariha liqaa allaahi wa kariha allaahu liqaahu ilaahay la kulankiisu nici allana la kulankiisu nici maxaa jira markii kaafirka isagana uu arko maqcadkiisa iyo booskiisa naarta yaa wuxuu leey yaa weylataa xaggeedu wadaa xaggee loo wadaa xitaa axaadiistu waa in marka uu ku dhimanaayo naftiisu way carari lugaha inta ka soo cararto ayay madaxa ka geli jirkiisa ku kala faafi markaasa intay malaa'igtu qabataa la jiidi nascaa lagu jiidayaa xoog baa lagu soo bixi rasuulku wuu sheegay muminkana nashti buu ihi wax la furaayo un isaga laga furayaa way soo baxaysaa kaafirka soo maaha isaga nasci baa lagu samayn waaba la jiidayaaba kana nashti weeye kana nasci wey ayb marka ilaahay la kulankiisa markuu arko waxa agtiisa u yaala wuu nacayaa ma ogola ilaahayna markaasuu nacayaa xadiiska muslim baa soo saar imaam muslim shureex ayaa wuxuu yidhi xadiiskan caaisha rasuulka ka qaaday radia allaahu canha shureex baa wuxuu leeyahy faataytu caaishata radia allaahu canha faqultu yaa um almu'miniin caaishan u tegey buuri waxaan ku yidhi umu lmuminiin muminiinta hooyade hooyoy hooyo ilan hooyey noo ahayde ummahaatulmuuminiin oo dhan hooyey noo yihiin waxaan ku idhi buu ihi samictu abaa hurayrata yadkuru can rasuuli illaahi xadiian hooyo abaa aan maqlo dadka u sheekayn xadiis buu sheegayey waxaana xadiiskaasuu ka hadlayay xadiian in kaana kadaalika sida uu sheegay hadday abaa hurayra ay tahay faqad halakna aleelaha waan halaagsanay kulligeen waa halaagsanay xadiiskiibuu u sheegay abaa hurayra marka xadiiskan buu ka hadlayay man kariha liqaaء اllahi kariha allahu liqaahu waman faraxa liqaa axaba liqaa اllahi axab allahu liqaahu marka qisadii iyo muuse fasirin lakiin intaasuu sheegay abaa hurayra intiibuu marka shureec wuxuu u fahmay geerida inay tahay siday caaishaba hadda ka hor u fahmtay wuxuu yidhi hooyo maanta arrin baan abaa hurayre ka maqlay arinta abaa hurayre sheegay hadday siday u jirta ay tahay kulligan waa halaagsamaynaa wuu u sheegay marka caaisha waxay tihi faqaalat radia allaahu canha laysa mina axadun wiil yahow qof innaga inaga mid ihi ma jiro ilaa wahuwa yakrahu lmowta qof waliba geerida waa necebi fiirso caaisha sidaa leh waxaa laga inaad tidhahda geerida ma jeceli oo maxaan ujeedaa geerida waan jeclahay anugu ma necebi suuragal geerida ma jecli inaad dhimato ma rabtid laakiin waa lagu soo qaban lagaala tashan maayo caaisha waxay tidhi mid kastoo annaga namidii geerida waa necebna ayib walaakin rasuulku salى اllahu alayhi waala qaalahu rasuulu اllahi baa sidaa yidhi walaysa biاladii tadhabu ilayhi laakiin siaad u fahamtay ma aha aan kuu fasiro shureex sida aad u fahamtay ma aha ee waxaa weeyaba tir caaisha fiiri siday u fasirtay hadalkan cajabta badan imaamu muslimna uu soo saaray waxay tihi waxaa weeye arrintu markay indhuhu taagmaan waxaa laga hadlayaa waxaa weeye markay indhuhu taagmaan oo laabta qofka ay hinraagto oo maqaarkiisu dhaqaaqo oo faruhu soo kogaan faruhu kuwa lugahaya kuwa gacmuhu ay soo laabtaan fa cinda daalika markaas waa markuu qofku dhimanayo waa sida xadiiska lagu soo fasiray markaa man axaba liqaaءa اllahi axab allahu liqaahu waman kariha liqaaءa اllahi kariha allahu liqaahu bay tiri caaisha saas ugu fasirta xaaladdu shureexow sidaad u qaadayta ma ahee waa markii qofkaas indhihiisu taagmo feedhihiisu shanqaraan feeruhu way shanqaraan dadku markay dhimanayaan waxaa laga yaabaa dad badan inayna arag dad badan inayna arag baa suuragal laakiin qof naftu ka baxayso waan arka anugu waan kor fadhiyay isagoo dhimanayo naftu ka baxayso feeraha waxaa ka soo baxaya hinraag aadan u joogsan karayn ayib tashkhiiska indhuhuna cirkay feerinayaan indhuhu adiga kuma arkaan wax kaa sheeye ujeedaan waa laba jildiga iyo maqaarka qofkuna sidaasuu u gamaandhacyoonayaa farihiisuna way soo kogayaan soo laaban qofka dhan wuu soo ururi saasuu soo ururi fa cinda daalika way tiri caaisha halkaa markay xaaladu mari man axaba liqaaء allahi axab allahu liqaahu markaasaa qofka ilaahay inuu la kulmo jeclaadaay ilaahayna wuu jeclaa ba qofka dariishad loo fure wax ujeeda wey kaasaa jecel inuu la kulmo qadimuuni dhah iyo hormari waman kariha liqaaء اllahi kariha allahu liqaahu qofka ilaahay inuu markaa la kulmo nacana allana waa nacaya ayib imaamu nawowi raximah اllah oo xadiiskan fasirayabaa wuxuu yidhi wa hadihi اlxaal allatii laa tuqbalu fiiha towba xaaladdaa markay arrintu gaadho waa xilliga aan toobo la aqbali doonayn alqarqara marka la yidhaahdo wey qarqaradu ay timaaddo oo naftaadu halkan isugu timaaddo ood aragto qofkii oo beer qaadayo naftu ka socoto xilligaa waan toobad keena lagaa yeeli maayo hawshu waa isku dhammaatay mawaanicu jira ilaa toddoba arimooda ayib wa haadi alxaal hiya alatii laa tuqbalu fiiha towba alimaamu nawwi raximahullah isagoo sii sharaxayaba marka wuxuu ihi macna alxadiis xadiidkan macnihiisu waxaa weeye buu ihi ana almaxabata walkaraahiya maxabadan jacaylkan la sheegi iyo karaahiyan iyo nacan la sheegi waa midda xagga sharciga la fiirinayo waa midda dhacaysa cinda anasci markii qofka nafta laga siibay waana xaaladda aan la aqbalaynin buu yihi wax la yidhaahdo toobo wakhtiga ayna furaan qaala alkhaabiy sheekh kalebaa isaguna wuxuu yidhi macnaa maxabat اlcabdi liliqaa'i اllaahi qofku wuxuu jeclaanayaa alla kulankiisa macnaheedu waxaa weeye iithaaruhu alaakhira inuu qofku adduunka aakhara ka doorto haddaad aragto qofku isagoo waxyaabihii aakhara dooranaya qofkaas wuxuu jecelayaa alla kulankiisa tusaale haddii aan soo qaadno insha allah waa acmaal fiican baan hadda ku jirna soom baa lagu jiraa waan soomana salaatuleil baa habeenkii loo soo kacaa waktigii dhanna inta badan waxaa laga yaabaa inaad cibaadasa ugu jirto ayib waxaad jeclaatay markaa wixii adduunka wixii aakharaad ka jeclaatay haddaadan ka jeclaan waad iska seexan lahayd soonkana waad iska dayn lahayd cuntaad iska cuni lahayd taasi daliil waxay u tahay ugu yaraan inaad jeceshahay ilaahay agtiisa aakhara wax yaalla inaad ka jeceshahay waxa adduunka yaala ayib istimraar iyo inuu qofku naco istimraaru اliqaama fii hadihi اdaar adduunkan inaad ku sii nagaato inuu naco qofku oo uusan jeclaanin calaamaad xusnu اlkhaatima haddaba haddaan usoo degno calaamaadka xusnu اlkhaatima lagu garto way badan yihiin culimmadu tatabuc iyo istiqraac ayay ku sameeyeen wax badan oo ka mida ah iyo istiqraa fi nusuus markay ku sameeyeen waxay soo saareen inay qaybahani ka mid yihiin calaamaadkaas iyagaa ah. waxaana ka mida ah annudqu bishahaadatayni cinda almowt inuu qofku marka uu dhimanayo towxiidka inuu ku dhawaaqo waa calaamo hadda waxaan tirinaynaa calaamaadka lagu garto xusnu اlkhaatima annudqu bishahaadatayn cinda almowt baa ka mid ruuxu marka uu dhimanayo in kelimatu tawxiid uu ku dhawaaqo waan arkaynay maalmaha dhoweed waa aad u soo maraynay qof ilaahay subxaana wa tacaala ka xijaabaya kelimatu tawxiid aan karaynin iyo qof ilaahay subxaana wa tacaala kelimatu tawxiid ku hanuuninaayo dadku labadan bay isugu jiraan ayib daliilkeeduna waa xadiiska imaamu xaakim iyo keyrkii uu soo saaray sheekh alalbanina uu saxiixiyey fii axkaami اljanaa-is iyo wasaxiixu الnisaa'i labadaba wuu ku saxiixiyey rasuulku wuxuu yihi salى اllahu عalayh waali waslm man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila اllah dakhala اljanna waa shahaada oo rasuulka ka timid salى اllahu عalayh waali wasalam man kaana aakhiru kalaamih qofka kalaamkiisa inta ugu dambaysa erey u dambeeya uu yahay laa ilaaha ila اllah dakhala الجنة jannada ayuu gelayaa qofkaas taasi marka waa calaamo ka mida calaamaad xusnu اlkhaatima waxaa ka mida towxiidka inuu ruuxu ku dhinto o calaamada labaad waxaa ka mida almowtu birashxi اljabiin qofku dhinto isaga oo dhafoorkiisa waa wejiga halkan wejiga oo indhaha korkooda ah uu ku leeyahay rashi rashigu waa dhidid markay naftu ka baxaysa inay halkaas oo qofka dhidid uu ka yimaado waa calaamad kale oo tusinaysa iyaduna xusnu اlkhaatima waana xadiiskii rasuulka salى اllahu عalayhi waaalih wasalam bureyda bn xusayb aslami qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waaalih wasalam mowt اlmu'min bicaraqi اljabiin ayaa ka mida buu rasuulku salى اllahu عalayh waalih wasalam calaamada xusn اlkhaatima mowt اlmu'min qofka muminka inuu ku dhinto bicaraqi اljabiin isaga oo wejigiisa dhafooradiisa dhidid uu ku yaalo inuu dhinto ay naftu ka baxdo waa xadiis isagana sheekh اlalbani uu saxiixiyey fi axkaami اljanaa-is iyo saxiixu nisaa'i intaba iyaduna waa calaamad kale calaamada saddexaad waxaa weeye almowtu leylat اljumuca ow nahaariha inuu qofku dhinto habeen jumca ama maalin jumca uu dhinto iyaduna waa calaamad kale liqowli الnabiyi salى اllahu عalayhi waali wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa min muslimi yamuutu yowma اljumucati aw leylaة اljumuca ilaa waqaahu اllahu fitnaة اlqabr ma jiro qof dhimanaya ina maalin jumca uu dhinto yani qof dhintaa ma jiro maalin jumca ama habeen jumce ilaa hadduu jiro alla wuxuu ka ilaalinayaa fitnaة اlqabr qabriga fitnadiisu alla ka ilaalinaya fitnaة اlqabrina cadaab اlqabri iyo fitnaة اlqabri iyadaa ka mida cadaab اlqabriga ilan qofku hadduu xun yahay qabriga uga bilaabanayaaba cadaabku wax lagula sugaa ma leh marka fitnaة اlqabri iyo cadaab اlqabri ilaahay baa ka ilaalinaya qofkaas idan xusnu اlkhaatimu isaguna ku dhinta hadduu jumcadaas oo geeriyoodo waa xadiis isagana sheekh اlalbani uu صaxiixiyey fii kuli min axkaami اljanaa-is صaxiixu اljaamic صaxiixu termedi iyo keyrkood buu ku soo saaray waa calaamo saddexaad oo tusinaysa min calaamaati xusn اlkhaatime iyaduna ka mida waxaa ka mida calaamaadka lagu garto xusn اlkhaatima alاstishhaad fii saaxati اlqitaal fii sabiili اllah inuu qofku ku shahiido ku dhintuu shahaado ku qaato goobta dagaalka jihaad fii sabiili اllaahi isagoo ku jiray aw mowtihi gaaziyan fii sabiili اllah ama isagoo ilaahay darti u socdo oo jidkii khaswada iyo jidka sii haya ayuu haddana ku dhintay isaguna waxa uu la mid yahay kaa hore aw mowtii bimaradi طaacuun ama wuxuu ku dhintay cudurka la yidhaahdo طaacuunka طaacuunku cudurkan shubankaa maaha shubanka ishaal baa la yidhahdaa carabiga ee طaacuunku waa cudur ku dhaca waa nabar ka soo baxa qofka xagga feeraha kadibna ku dilaacaya kadibna sidaa qofku ugu dhinto mirat aacuun aw daai baطni ama cudurka daaulbaطnigu waa ishaalka markaa kana ah wixii caloosha cudurada uu u dhinto aw mowtihi garqan ama qofkii inay biyuhu qaadaan shantaa arimoodoo laisku daray dliilkoodu wdliilu ma taqadama ma rawaahu mslim imaamu mslim fii صaxiixihi waa rasuulka salى اllahu alيه waslam xadiiskiisa imaamu mslim uu soo saaray rasuulku wuxuu hi maa tacuduuna shahiida fiikum su-aal buu asxaabta weydiiy shahiidka maxaad ku tirinsaan dhexdiinna shahiid waa ke su-aal shahiidku horta ah, waxaa la yidhaahdaa eh, shahaadadan iyo shahiidka waa la qaybiyaa shahiidun fi اdunya wاlaakhira wa shahiidun fi اlaakhira wa shahiidun fi اdunya saddexdaa qaybood bay u qaybsamaan qof labada qeybba xugum shahaado qaadanaya adduunkana waa loola dhaqmi hadday dhaqitaan noqon lahayd iyo dharka lagu kanfi hadday noqon lahayd iyo qaabkii ninka shahiidkaa loola dhaqmaa hadday aakharo tahayna hadduu ilaahay darti u dhintay waa shahiid qof waxaa jira adduunka loola dhaqmaayo shahiid inuu yahay laakiin aakhare shahiid maaha waa maxay waa qof niyadiisu ay xumayd oon ilaahay darti ka ahayn dagaalkan uu galaayo laakiin wax kalaa u qarsoonaa ama in la yidhahdo hebel waa geesi ama in la yidhaahdo waa kan ama inuu adduunyo iyo lacag ku helay ahayd qofka markuu dhimanayo hadduu dagaalo laga soo horjeedo niyada rababa isagu ha wato inagu niyada ma ogine laakiin qaabki shahiidkaa loola dhaqmi oo maaragtay wixii la marin lahaa qofka shahiidkaa la marinaya dharkiisii baa lagu aasi waxba maaragtay sidaasa lagu geynaya laakiin xagga markuu aakharo tago shahiid ma aha shahiid ma aha nifaaq iyo xumaan kalu kusoo dhinta cadaabkan isaga ugu horeynay waa qaybihii rasuulku sheegay sala allahu alayhi waaalih wasalam su-aal baa la weydiin doona ayib qayb kaloo saddexaadoo waxaa jira adduunka shahiid ula dhaqmi mayno laakiin aakhare shahaaday qaadeen waa qolyahan kale la sheegay iyo kuwa inoo soo socdaba adduunka acmaashii shahiidka ma siinayno caadi baa loo dhaqi caadi baa loo kanfi sidii qofka caadiga laakiin xagga markay tagaan insha allahu tacaala shuhadaa wey waa qoladan kale la tirinaayo ee cuduradan kale u dhintay weeyaan iyo kuwan ku dhintay iyaguna ee biyuhu ay qaadeen oo kale rasuulka marka wuxuu su-aal weydiiyey maxaad ku tirisaan shahiidku dhexdiinna waa kee waxay qaaluu yaa rasuul allahi man qutila fii sabiili اllaahi fahuwa shahiid bay ku yidhaahdeen rasuulkii allow jidka ilaahay qofka ku dhinto oo lagu dilo waa shahiid jidka alle ninkii ku dhintaay waa shahiid qaala wuxuu yidhi haddaba inna shuhadaa ummatii idan la qaliilu haddii sidaad sheegteen ay tahay oo jidka qofkii dagaalka ku dhinto un hadduu shahiid noqdo haddii sidaad sheegaysaan ay tahay shuhadada ummadaydu way yar tahay marka aad bay u yaraanayaan la qaliil qaaluu waxay yidhaahdeen faman hum ya rasuul allah oo hadaba yaa way adugu noo sheeg faman hum ya rasuul allah qaala wuxuu uhi rasuulku man qutila fii sabiili اllaahi fahuwa shahiid walu fiirso jidka alla qofkii lagu dilo oo dagaalka ku dhintay waa shahiid waman maata fii sabiili اllaahi fahuwa shahiid qofka isagoo jidka sii ku dhintaana waa shahiid waman maata fi طaacuuni fahuwa shahiid ninka cudurka طaacuunka la yidhaahdaa uu dilana waa shahiid waman maata fi lbaطni qofka caloosha u dhintana waa shahiid wاlgariiqu shahiidun qofka biyaha ku haftaana waa shahiid xadiiska muslim min xadiidi aba hurayra ayib waxaa jira marka axaadiis badan oo haddaad fiirfiiriso waxyaabo kale iyaguna sheegayo in qofkaasi shahiid uu noqonaayo laakiin axaadiista ku soo aroortay kulluhaa waa axaadiis daciifa iyo mowduuca iyo matruuka ah waxaana ka mid a mutaradiga qofka meel ka soo dhaca waxaa ka mid a daa-u sulli qofka ay cudurkan la yidhaahdo t b da ama qaaxada u dhinta waxaa ka mid a qofka dabka uu dilo daatljambi cudur kaloo la yidhaahdo intaasoo dhan xadiiska ku soo arooray isagu ma ansixin saxiix ma laakiin shanta arrimood oo hore xadiiska ku soo arooray waa saxiix dadkaasi waa waxaa weeye iyaguna waa xusnu lkhaatima marka xusnulkhaatima ayay iyaguna heleen waxaa ka mid a ah xusnulkhaatima calaamaadkeeda almowtu bisababi اlhadmi dadka iyagana meeluhu ku dumaan ama guriga ha ku soo dumo ama derbi ha ku soo dumo dadka iyaguna taa u dhintay wma rawaahu imaamu الbukhaari وmuslim qaala rasuulu الlahi salى الlaه alay slm ashuhadaau khamsa xadiidkan shan buu tiriyey rasuulku ashuhadaau khamsa dadka shuhadadii waa shan buu almaطcuun waa midkii hadda qofkii aan ka hadlaynay daacuunka u dhintay waa cudurka aan tilmaamaynay iyo mabtuun kii caloosha u dhintay iyo qaraqi oo ahaa kii isagana biyuhu ku haftay ama ay qaadeen wa saaxibu اlhadmi iyo kii ay meeshu meelu ku soo duntay washahiidu fii sabiili اllaah iyo midka shahaadada jidka ilaah ku dhintay ama jidkaa sii hayo ama dagaalkii oo socdaba ha ku dhintee shantaasi rasuulku wuxuu uhi salى اllahu alay wasalam waa shuhadaa ayib isaguna xusnulkhaatimuu ku dhinta qofkaasi marka calaamaadkii xusnulkhaatimana waan ka haynaa calaamaad xusnulkhaatima waxaa ka mid a mowtulmar'ati fii nifaasiha bisababi waladiha dumarka iyagana umul raaca dumarka umul raaca iyagana xadiiskoodu wuu asaxay ma rawaahu imaamu axmed iyo keyrkii can xadiisi eh, min cibaada bni saamit annahu qaala qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh waali rasuulku wuxuu ka hadlay almar'a ah oo waladkeeda iyo ilmaha wilaadada u dhimanaysa jamca iyadoo iswadata umu raacaysa shahaada yajuruhaa waladuhaa waa shahaad wuxuu yihi uu ilmaheedu sababteeda u soo jiiday jannadayna ku gelaysaa waa xadiid sheekh alalbani fii axkaami اljanaais uu ku soo saaray kuna saxiixiye isaguna ayib taasina waxay ka mid tahay iyaduna calaamaadkii xusnu اlkhaatima oo waxaan umulraaca la yidhaahda dumarku hadday umul raacaan insha allahu tacaala iyaduna shahaada ayay haysataa oo iyaduna calaamaad xusnu lkhaatimay ku dhimatay calaamaad xusnu اlkhaatima waxaa ka ah an yukhtama lahu bicamalin saalix in qofka loogu khatimo camalkii aad soo waday iyo wixii in lagugu khatimo camal fiican waa iyaduna calaamad kamida mida weeyaan ka siyaami yowmi aw sadaqatin aw dikrin maala adoo sooman baad dhimatay adoo salaad ku jiraad dhimatay adigoo dikri alla afka ku hayaad dhimatay adiga oo maarata sadaqo bixinayaad dhimatay qaala salى اllahu alayhi waali waslm rasuulku wuxuu ihi man qaala laa ilaaha ila اllah ibtiغaaءa wajhi اllaah khutima lahu biha loogu khatimo qofka yidhaahda laa ilaaha ila اllah ilaahay dartina u yidhaahda liwajhi illaah wax kale aan meeshaa ku duugnayn khutima low bihaa looguna khatimo oo loogu soo afjira kelimada dakhala aljanna jannaduu gelayaa wa shahaado waman saama yowman rasuulku wuxuu ihi qofkii maalin sooma ibtigaaa wajhi illaahi ilaahay wejigiisa isagoo dalbaya iyo dartina u sooma khutima lahu biha looguna khatimo oo loogu soo afjara camalkiisii dakhala اjanna isaguna jannadu geli waman taصadaqa bisadaqatin ibtigaaa wajhi اllaahi qofkii sadaqa la baxa sadaqadaana alla darti u bixiya looguna khatimo oo loogu soo afxidhana khutima lahu biha dakhala اljanna waa xadiid sheekh اalbani uu saxiixiyey isagana fii axkaami اljanaais ku soo saaray walidaalika axibati bu rasuulku wuxuu uhi man maata calىa shayin bacaahu اllahu calayh fi saxiixi اljaamic buu sheekh alalbani ku saxiixiyey man maata calىa shay qofka arin ku dhinta waa lagu soo saari shaki mala taas haddaad adigoo cibaado ku jira ku dhimato cibaadada lagu soo saari adigoo fisqi ku jira iyo xumaan haddaad ku dhimato fisqiga lagugu soo saari adigoo raqsi iyo kalaabka jooga hadaad dhimato kalaabkaunbaa laguu soo saari adigoo hees iyo xumaan ku jira haddaad dhimato adigoo baa qiyaamada lagu soo bixi adigoo zina ku jira oo zinaysanaya haddaad dhimato adoo zinaysan unbaa lagu soo saari adigoo khamro cabi oo cabsan haddaad dhimato adoo cabsan baa lagu soo saari kullun yubcaثu calaa maa maata calayh qof kasta wuxuu ku dhinta unbaa lagu soo bixin haddaba haddii calaamaadkaas aan ka sheegno calaamaad xusn اkhaatima waxaa jira asbaab lixusn اkhaatima calaamaad waa waxa lagu garto calaamadaha lagu garto asbaabtu waa reasonis reasonkii keenay inuu qofkaani calaamaadan xun ku dhinto asbaab baa asbaabihiina bal aan qeyb ka sheegno asbaab marka xusn khaatima ayaan waxaan ku jirnaa asbaabu xusn khaatima weli suu khaatima maynaa gelin asbaabu xusn khaatima riisanka calaamadan fiican insha allahu keenay iyo sababta ku dhashay maxaa ka mida kow waxaa ka mida alistiqaama toosnaan alistiqaama toosnaan waa kii aan soo maranay in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamu تتنزل عليهم الملaaئكة ألا تخاaفوا ولا تحزنوا وأbشirوا بالجنة التي كنتم توعدون haddii استقاaمة lagaa helo قل آaمنت باللaahi ثuمa اsتقم rasuulku muxuu ku yihi صaxaabiga u yimid ee yihi yaa rasuul الlah ila dardaaran camal aana cid adiga kaa dambaysa wax aana weydiinin ii sheeg oon ku qanco wuxuu yihi aamantu bالlaahi dheh ilaahay rumee haddana ثuمa اsتقم toosno istaqim calaa ariiqi illaah wixii aad istaqim calaa aaca soom baad baratay soomka ku toosnow salaatuleil baad hadda baratay soomaa salaatuleilka ku toosnow qur-aanka inaad akhridaad baratay qur-aanka akhriskiisa ku toosnow waa toobad keenta masaajidka waa soo gashay masaajidka ku jir oo ku toosnow toobadaa siihay haka tegi waxaad baratay sadaqaad in la bixiyo bisha ramadaan sadaqada ku toosnow istaqim calaa haada ariiq waddadaa aad hayso ku toosno ayib istiqaamo haddii lagaa heliya toosnaan ogow waxaad haysataa sabab dhowaan insha allahu tacaala ku siin doona inaad xusnulkhaatima ku dhimato arinta labaad ama sababka labaadna waxaa weeye xusnu danni billaahi ilaahay oo malo fiican laga laga malaysto allaah inaad ka malaysato malo fiican waa xadiiskii abaa hurayra radia allaahu ayib rasuulku wuxuu yihi salى اllahu alayh yaquulu اllahu tacaala waa xadiis اlqudsi marka ilaahay baa wuxuu leeyahay ana cinda xusni danni cabdii bi sidaydaba alla wuxuu leeyahay sidaydaba anigu addoonkaygu wuxuu iga malaysto un baana addoonkaygu wuxuu iga malaysto ayaan ah ayib haddii aad ka malaysato in alla ku cadaabayo ood meel xun u socoto malahaagaa unbaad ku socon haddaad ka malaysato ilaahay inuu kuu naxariisan doono oo raxmadda ilaahay ay waasic tahayna malahaagaasu ilaahay kuu qaban waxaana la yidhahdaa marka hore qofka waxa fiican bayna alrajaa waalkhoof inuu ku noolaado ka janaaxi adaa'ir shimbirka labadiisa garab oo kale weeyaa la yidhaahdaa balance waa inuu jiro labadooda waa inay sidaa noqdaan alkhoof cabsi naartii iyo qiyaamadii iyo xumaantii iyo acmaashaadii dhinacaanay ku taagan yihin alrajaa haddana ilaahay waxbaad ka rajayn jannadii iyo dembi dhaafkii alle iyo raxmadiisii iyo waasicnimadeedii xagganay ku taagan labadaasaad ugu jirto markaad aragto cinda qurbi اljali naftu inay kaa socoto iyo xilligaa haws kuu soo dhowaatay xagga wanaagga isu goo marka ilaahay wax fiican un ka malayso ayib marka allah baa wuxuu leeyahay addoonkaygu wuxuu iga malaysan anigu ahay sidaydaba taasina waa arinta labaad oo xadiiska iyo muslim ay soo saareen xadiisulqudsigaa ayib arinta saddexaad ama sababka saddexaadi waxaa weeye attaqwa cabsida ilaahay cabsida ilaahay qofkii la ka baqa ilaahay xusnulkhaatimu ku arsaaq ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله qofka ilaahay ka baqa yajcal lahu min amrihi ilaahay umuurtiisa yusri iyo fudayd iyo wanaag buu u bixinaya waa sabab kale haddana cabsida ilaahay badi marka arinta afraadna waa asidq run inaad sheegto kun saadiqan maca allah ilaahay run u sheeg yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha wakunuu maca asaadiqiin waa amar yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu اllah war ilaahay ka baqa wakunuu maca asaadiqiin dadka runta badanna la jira dadkaasaa dadkiina muraawaqada iyo wax isdabamarmarinta iyo wax kala qaadka iyo taasi dadkaaga maaha dadka runta badan la jir dadkaaga wakunuu maca saadiqiin sababka shanaad ee kuu soo jiidi kara in ilaahay subxaana wa tacaala xusnu lkhaatima kugu arsaaqo waa atowba inaad ilaahay u toobad keento qaala subxaanah wtuubuu ilى اllahi jamiiعا ayuha اlmuؤminuuna lacalakum tuflixuun waa amar iyaduna watuubuu ilى اllahi jamiica ayuha اlmuؤminuun war ilaahay u toobadkeen dadow allaha loo toobadkeen si aad u liibaantaan sababka lixaad almudaawamaةu calى طaacaat weeye طaacada aada hayso daa'im waa sabab iyaduna haddaad daa'imto طaacada ood ku jirto oo waxa maanta aad gacanta ku haysa aad sii wado allah subxaanaه wa tacaala wuxuu kugu arsaaqayaa xusnu اkhaatima waa xadiiskii axabu اlacmaali ilى اllahi adwamuhaa wainqal acmaasha allah wuxuu u jecel yahay wixii la daa'imo haba yaraade waxaad daa'imto hadaad iska daa'imto habeenkii inaad laba ragcadood saddex ragcadood keliya iska tukato salaatuleyl alxamdu lilah xitaa adoon weli saaxanin tuko shaqada markaad ka timaadeed soo xarooteed gurigaaga timaado saddex ragcadood iska tuko ama masaajidkaba adoon ka teginba cishaayigii marka la tukanayo waterkaaga soo raacso intaa laakiin daa'im oo haka tegin hay waxaa ilaahay ugu jecel yahay waa wax yaroo la daa'imo weeyaan wax tiro badan oo bila xumaanta loo socdo bila wanaagga loo socdo qofku sidaa sida mawjadda iyo hirka uu kala socdo oo habeenkaad waxoogaa nishaad iyo firfircooni iskada iska dareentana aad labaatan ragcadood tukan habeenka kalena aad cishaagaba ka seexan kaa faa'iida kuma jirto saas sax ma ah ayib marka almudaawamatu cala aaacaat aacada oo la daa'imay haba yaraatee waxay ka mid tahay waxyaabaha asbaabta kuu keeni karta inaad xusnulkhaatimo hesho insha allah calaamaadka asbaabta kale waxaa ka mida sababka keene isaguna xusnulkhaatima dikrulmowt geerida waa in la sheeg sheego ood xusuusnaato geerida rasuulku wuxuu ihi akiruu min dikri haadimi ladaat war waxaad badisaan midka magaciisa la yidhahda macaan gooya macaan gooye maxaa laga wadaa huwa almowt waa geeri weeyaan macaan buu gooya meeqa macaan baad haysataa adduunkaanaad ku jirtaa laydhaasaa kuu daaran ood ku socotaa hawadaasaad u baxaysaa ee cuntadaa macaan baad haysataa adduunyada iyo raaxada reerkaagaad haysataa hurdadaad ku raaxaysan boqol raaxaad haysataa kaasoo dhan wax gooyaa jiroo soo afjaraya waa maxay almowt wey haddaba agaruu dikra haadi haddaba geeridaas badi sheegsheegeeda waa inaad badiso sheegsheegeeda badi iruu min dikri haadimladaat taasina ikhwaani haddaad badiso qof mar walba geeri sheegaaya <clears throat> sababka kale ikhwaani oo isaguna keena in calaamad ilaahay kugu arsaaqo xusnu اlkhaatima waxaa ka mid a qisar اlamal yididiiladaada soo gaabi yididiiladaada soo gaabi yaquul ibnu اlqayim raximah اllah baa wuxuu leeya wa min acdami maa fiiha hadihi اlaaya waxaa igu daran buu hi ibnu اlqayim waa aayaddan afara'ayta in matacnaahum siniin ثuma jaaءahum ma kaanuu yuucaduun maa أغنى عنهم maa kaanuu yumatacuun aayaddaasaa igu darab aayaddaas baa igu xanuun badan aayaddu waxay ka hadlay afara'ayta in matacnaahum siniin qisaruulcamal baan rabnaa yodidiilo la soo gaabi bal ka waran baa la yidhi haddii sannado dhan qofku noolaado oo loo raaxeeyo qofka ugu maal badan ee ugu xoolo badan ee ugu caafimaad badan haddaad adduunka noqoto uma jaaahum maa kaanuu yuucaduun kadibna uu kuu yimaado wixii laguu yaboohaye laguu sheegaayey waa maxay geeri baa ku imaan doonta ma agnaa canhum ma kaanuu yumatacuun wixii loogu raaxeeyey oo barwaaqadii adduunka oo cimrigii dheeraa ah oo wixii lagu siiyey ah wax ma kuu tarayaa ah? haddaan iimaan jirin maya waxba kuu tari maayo meel ay ka baxeenna ma taqaanid waxay kula yihiinna ma jiraan ayib haddaba yidi diladaada soo gaabi haddii hadda innaga layna waraysto dadka inoogu daaweyn dii aan weydiinno odayaasha ilaahay khayra siiyee safka hore ka bilaabe hadii la warsan lahaa oo la yidhahdo maxaad ku fikiraysaan waxaan filay inay fayl dheer tixi lahaayeen mid waliba inuu laabto anaa u tirinaya iyagu ma tirinayaan inay laabtaan inay waddankii guryo ka dhisaan inay shirkado iyo hanti sameeyaan inay sii socdaan baabuur cad ku socdaan ugu dambeyntana gabadh cadoo yar inay guursadaan oo toddobiyo toban jira kulli way ku fikirayaan odayaasho dhan mid waliba inuu gabar yar uu guursado <laughs> ayib marka qisarulamal ma soo gaabisay goormaad gaadhi allahu aclam meeshaad ka hadlaysaa waa goorma goormaa la gaadhaa halkaa qisarulamal iyo diladaada iska soo gaabi haddaad hesho maanta waxaad cunto caawo ilaahayna caafimaad uu ku siiyo ee reerkaaga iyo maaragtay intaa aad caafimaad qabto adduunyadiiba waa lagu koobay rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam dhowr arrimood buu ku tilmaamay qofka ilaahay badankiisa uu caafiyey qofka uu quuta yowmihi maalintaa iyo habeenkaa wuxuu cuni lahaa haysta fakaanamaa xiisada lahu dunyaa bixadaafira waxaad moodaa adduun oo dhanba waaba lagu jamciyaba wax kaa maqan ma jiro ayib taasina waa sabab kale soo gaabi marka hawadaada ha soo gaabato iska soo gaabi alxamdu lilah waa aragnay dad badan oo akhyaara runtii oo odayaal oo da'dooda garanaya marka hadda kelimadaa leeahay maaha ina odayaashu saan sheeg u fikri laakiin waxaan ka wardaa inaan xaqiiqada yani dadku inta badan saas u fikra laakiin dad badan oo ilaahay darti u soo xarooday oo adduun wuxuu yahay arkay oon waxba maanta dan ka lahayn baa jooga raba intooda cimriga u dhimanna inay cibaado ku dhammaystaan ilaahay subxaana wa tacaala ariiqa allah inagu hanuuniyo ayib waxaa ka mid a ah ikhwaani asbaabta alkhowf min suu اlkhaatima asbaabta kugu kalifaysa u fiirso in calaamaad xusnulkhaatima aada hesho xusnulkhaatimana ilaahayba kugu arsaaqo waxaaba ka mida ah suuءulkhaatima ka cabso mar walba ka cabso ayib sida maala alisraar cala almacaasi in macsiyada lasii daa'imo ka cabso taswiifu towba in toobada dib loo dhigo ka cabso xubu dunya adunka jacaylkiisa iska daa marka khoofka arimaha laga baqayo wuxuu kugu bixin aaaca inaad aaco ilaahay la timaadiyo wax fiican bay arrintaas kugu khasbaysaa ayib asbaabta kale waxaa kamida ah muxaasabatu nafs nafta in la xisaabo haddaad naftaada xisaabiso mar walba waabaad ka warqabtaa sidaas darteed hadda xumaan uma ogoli in sha allahu tacaala xusnulkhaatimaad marka ku dhiman yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat ligad fiirso dadkii iimaanka laga helayo alla ka baqa warberri berina naftiina u baqa waltandur nafsu maa qadamat liad war berriba berri waa goorma waa qiyaamada waa berri hadan tomoro haddaan idhahdo intay jirtaa tomoro waa ila dhowdahay soo ma berri qiyaamada oo dhan ilaahay wuxuu ka cabiray hadan berri marka hadan oo berriya waxaa kuu imaan lahaa hortaada camal baa la dhigi doonaa kitaabkaagana waa lagu hor dhigi doonaaye ka fikir markaadu ikhwaani asbaabta kugu kalifaysa xusnulkhaatima in ilaahay kugu arsaaqo waxaa ka mid a adducaa in la ducaysto ducadu waa wax aad aada u wanaa adducaa waxa weeyaan hiy alcibaada ducadu iyadaa cibaada cibaado wey ducadu waa la ducaystaa allah wuxuu leeya ibarya waan idin ajiibi ducada marka dadka aan ilaahay baryinna waa dadka xunxun weeyaan marka ilaahay ood barido mar walba ilaahay gacmaha hoos dhigo suu'ul khaatima ilaahay ka magan gal xusnu lkhaatimana ilaahay weydiiso allahuma arzuqnaa bixusni اlkhaatima dheh ilaahu nagu arsaq xusn اkhaatim allahuma inaa nacuudu bika min suui اkhaatima ilah waxaan kaa magangelidha su khaatima ilaahay bari marka acmaasha fiifiican ilaahay weydiiso iyaduna waa sabab kale adducaa weliba waxaa la yidhahdaa faina adducaa min aqwa asbaabi xusn اkhaatima waa waxyaabaha ugu xoog badan bay ku jirtaa ayib waxaa ka mid a ikhwaani asbaabta munaajaat اllah wاlinkisaaru bayna yadayh munaajaat اllah ilaahay inaad la faqdo allah hortiisa inaad isku yarayso ood inkisaar aad samayso yacni takabur ha samayn ha isla weynaan allah hortiisa daliil ku noqo tawaaduc muuji ilaahay markaad keligaa tahay weydiiso subxaana wa tacaala munaajaa la same sidii xadiiskii rasuulka sal اla alay slam aqrabu maa yakuunu اlcabdu min rabbihi wa huwa saajid fairuu fiihi ducaa addoonku markuu ilaahay ugu dhow yahay waa markuu sujuudsan yahay haddaba waxay ku habboon tahay faqaminun an yustajaaba bikum yani xilligaa waxaad ku habboon tihiin in laydin ajiibo oo ilahay idinka maqle xilligaa badiya oo hala badiyo maaragtay ilaahay inaad subxaana wa tacaala isu dhiibto ayib intaas waxay ahayd calaamaad xusna alkhaatima iyo asbaab xusna alkhaatima calaamadihii lagu garan jiray iyo asbaabta keenta waxaan wax yar ku daraynaa suuءu اlkhaatima maxay tahay suuءu اlkhaatima ilaahay naga badbaadiyo suuءu اlkhaatima waxaa weeye an takuuna wafaaة اlinsaan wa huwa mucaridun can rabbi u fiirso dee si kooban loo dhaho suu khaatima waa inuu qofku dhinto isagoo ilaahay ka jeedsaday nacuudu billaahi min haada allaan ka magan galla in qofku tii alla u timaado isagoo alla ka jeedsaday jalla wacala kow muqiimun calaa maa yaskatu isaga oo ku negi waa inuu dhinto wax ilaahay cadhogelin isagoo samaynaya waa inuu dhinto mudayicun limaa awjaba allaahu calayh waa inuu dhinto isaga oo wixii ilaahay ku waajibay dayacay walaa rayba ana tilka nihaayat ba'iisa طaalamaa khaafaha اlmu'minuun wاlmuttaquun wالsaadiquun shaki kuma jiro inay marka taasi tahay nihaaya meel lagu dhammaado oo aada u xun taasoo dadkii fiifiicnaa ilaahay ay ka magan galeen watadaracuu ilaa rabbihim subxaana ilaahayna gacmahay hoos dhigan jireen ilaahay bay weydiisan jireen taa ka badbaadiyo ayib waxaa suuragala inuu muuqdo bacd almuxtadariin calaamaat wa axwaal tadulu calaa suuءi اkhaatima fiirsada ikhwaani nacuudu billaahi min haada waxaa suuragala inay dadka lagu soo xaadiray ee geeridu ku soo xaadirtay qaar ka mida ay ka muuqato calaamaadkii su-ul khaatima inay muuqdaan baa suuragala waxaa ka mida mil inuu qofku keri waayo annutq bishahaada towxiidka inuu ku dhawaaqo inuu keri waayo dad badan baa keri waayey inay towxiidka ku dhawaaqaan ayib wa mil ataxaduث fii siyaaqi اlmowt biاsayi'aati wاlmuxaramaat iyo inuu qofku isagoo dhimanaya ka sheekeeyo xumaan inuu ka sheekeeyo qof baa dhimanaya markuu dhimanaya buu ka sheekaynayaa xumaantiisiibuu ka sheekayn وإظهاaر التacalq bha وnaحو ذلika min الأqوال والأfعاaل اlatي تdul عalى الإعراaض عan diin الlah iyo arimaha iyo kuwo lamida oo tusinaya qofku inuu ka jeedsaday diintii allihi all inuu ka jeedsaday وaلaعala min الmuنaasب أn nadkura bعض الأمثiلة yaعni waxaa laga maarmaana marka inaynu sheegno miثaalo ka mid a bal inaan أمثila iyo tusaale keeno waxaa ka mida maa dakarahu اcalaamaة ibn اlqayim raximah اllah ibn اlqayim waxa uu sheegay raximah اllah ana axad الnaas qiila lahu wa huwa fii siyaaqi اlmowt nin baa waxaa lagu yidhi isaga oo geeridii ku sugan markaa dhimanayo siyaaqi اlmowt dhimashadiisi iyo geeridiisi isagoo ku sugan baa waxaa lagu yidhi qul laa ilaaha ila اllahu dheh warniyahu laa ilaaha ila اllahu dheh baa la yidhi faqaala wuxuu yidhi wamaa yni wamaa yagni canii haada muxuu kaas aniga iga deeqayaa muxuu ii tarayaa laa ilaaha ila اllah wamaa acrifu anii sallaytu lilaahi salaatan buu yihi maba garanayo inaan ilaahay hal salaad u tukaday hal salaad inaan alla u tukaday ma garanayo sidaas darteed laa ilaaha ila اllahu maxaa ii tari walam yaqulhaa mana dhihin isagoon dhihin buuna ku dhinto nafta ka baxa ونقل الحافظ بن رجب رحمه الله عن أحد العلماء وهو عبد العزيز بن داود الحافظ بن رجب الحنبلي ayaa wuxuu soo naqliyey hadal uu sheekh kale ka soo guuriyey wuxuu yidhi annahu qaala ninkaa la dha sheekh cabdulcasiis baa xadartu rajula cinda almowt waxaan u imid buu idhi nin dhimanaya nin dhimanaya baan u imid ninkaasoo loo laqinaayo talqiintii laa ilaaha ila allahu baa loo laqinaya oo lalahaa dheh laa ilaaha ila allah faqaala wuxuu uhi fii aakhiri maa qaala ereygii u dembeeyo ninka ka soo baxay wuxuu yidhi huwa kaafiru bimaa taquulu ninkani waxa aad sheegayso wuu ku gaaloobay huwa kaafirun bimaa taquulu waxaad sheegayso waan ku gaal bimacnaa waan ku gaaloobay isagoo dhahayo wa maata calaa daalika sidaasuna ku dhintay fasa'altu canhu wuxuu yidhi marka sheekh waan weydiiyey sheekh cabdulcasiis baa wuxuu leeyahay ibnu daa'uud waxaan weydiiyey fasaأaltu anhu ninkii baan warsaday oon xaaladiisii weydiiyey bal u fiirsada ikhwaani ninkaa kelimadaas diiday ee yidhi waan ku gaaloobay markuu dhimanayo xaaladiisii markii lasoo baaray waxaa la yidhi faidaa huwa mudminu khamrin buu ahaa nin khamrada daa'ima buu ahaa mudminu khamr waa dadka ugu xunxun bay ku jiraan oo lacnada xadiiska salى اllahu alيه wasalam xadiis kale oo saxiixa buu ku sheegay saddex qolo yacni inay yihiin lacnad inay ku socoto ilaahay inuu lacnaday saddex guruub waxaa ka mida mudmin اlkhamri baa ka mida ninka khamrada daaima ninka khamrada daa'imeyn marna daynin wey marka arintaa markaan ogaaday buu hi fakaana cabdulcasiiz yaquulu isagoo dhahaya itaqu dunuub itaqu dunuub buu hi sheekhaas war dembiga iska ilaaliya fa inahaa hiya alatii awqacatu fi lmahaalik buu ihi wallaahi dembigaasi waa ninkaa midda ku riday buu ihi mahaaligta iyo halaaga halaagsanka inuu halaagsamo midda ku riday waa dembiga dembiga iska ilaaliya ayib amilada ikhwaani waxaa ka mida min dalika ma dakarahu اcalaamaة ibn اlqayim raximah اllah can rajuli curifa bixubihi lilagaani ibn اlqayim baa wuxuu ka sheekeeyey nin lagu yaqiinay jacaylka uu u hayo heesaha alagaani muusigada iyo heesta nin aada u jecel buu ahaa wa tardiidiha wuu celcelin jiray mar walba afkiisa hees buu ku hayn jiray falamaa xadarat اlwafaa geeridu markay ku soo xaadirtay baa qiila lahu waxaa lagu yihi qul laa ilaaha ila اllah dheh fajacala yahdii biاlghinaa wuxuu gudagalay meeshii laa ilaaha ila اllah uu ka dhilaa inuu ku heesayo anihii wayaquulu taatana taatana taatana waxaa soo guriyay kelimada ibn اlqayim taatana yani waa heestiisu qaabka udhaxaysa weya buu lahaa buui markuu dhimanay waana lagu kari waayey kelimatu tawxiid inuu yidhaahdo wuxuu jeclaa ninkaasi heesuhu jeclaa qofkuna wixii uu jeclaa unbu ku tegaya marka dambe walidaalika maalin dhawood waa inagii miaal soo qaadayna dadka waalwaalaneed aragteen nin kasta oo waalani waxbuu ku dhadhawaaqaa markuu waalan yahay haddaad dib u sii raacdaan waxaa lagu yidhahdaa ninkan markii uu waalanayay buu arrintan ku jiray arrintan wuxuu hayay markuu waalanayay buu hawshan ku dhex jiray ayib waqad xakaa alimaam ibn اlqayim wاlxaafid الdahabi raximahum اllahu tacaala xikaayaati kaiira imaam dahabi iyo imaam ibn اlqayim labadooduba xikaayaat sheekooyin badan ayay soo guuriyeen can aqwaami cajazuu can qowli laa ilaaha ila اllah cinda mowti waxay ka soo guuriyeen qolyo badan oo ka cajisay oo kari waayey laa ilaaha ila اllahu inay dhahaan markay dhimanayeen iyo wastibdaaliha inay ku bedesheen bima kaanuu mutacaliqiina bihi fi dunya min xaraam iyo wixii adduunka ay jeclaayeen bay ku bedeleen marka kelimadii laa ilaaha ila اllah waxay jeclaayeen bay ku bedesheen waxaa jiray farajulu kaana yalcabu shaطranj nin baa jiray buui ibn اlqayim imaam dahabi labadooda qisadan soo guuriyey waxay dhaheen nin ayaa jiray yalcabu ashaطranji shaxa ayuu ciyaari jiray shaxa ayuu ciyaari jiray ayib qiila lahu waxaa lagu yidhi laa ilaaha ila allaahu dheh faqaala wuxuu yihi shaahin rakh shaahin rakh wa maata sidaasuna ku dhintay shaahin rakh horey baynu u soo marnay waa ismaani lixajarayni waa laba magac oo dhagaxyaanta lagu ciyaaro shaxa ay leeyihiin weeyaan waa laba magac oo laba dhagax ay kale leeyihiin soomaalideenna odayaashii shaxa aadka u ciyaari jiray way jecleen way aad ba u jeclaayeen madaxuu ka qabta dhagaxaanta iyo godadkay degi aad ba u kala yaqaanaa siduu mid ka mida yidhi kanaan degay muxuu yidhi kaasina ii laaban ya kanaan degay kaasna ii laaban waxaa weeye irmaan iyo afrey iyo waxbay sheegi jireen iyo ha tanina ii laaban wakadeer maxamuud baa garanaya shaahin rakh buu yidhi marka dhagaxaantaasuu sheegay wa maata wuuna ku dhintay ninkaas sidaasu ku tegey waa miaal labada sheekh soo guuriyeen wa rajulun kale nin kalena wuxuu yashrabu lkhamra khamradu cabi jiray markuu dhimanayeyba waxaa lagu yihi qul laa ilaaha ila allaahu dheh kelimadaasa lagu yidhi wuxuu yidhi faqaala wuxuu ihi ishrab wasqini niyow bahasha adiguna cab adna adna cab adna isii ugu jawaabay laa ilaaha ila allahu meeshuu ka dhihila uma maata sidaasuu ku dhintay rajul nin kale kaana wuxuu a munhamikan fi tijaara oo qisada labadan sheekh soo guuriyeen nin kalena tijaarada iyo ganacsigu aad uguba maaragtay nin ganacsiga aad ugu dad waad aragteen ay ganacsigu dhaafiyaan wax walba alla xusuustiisii iyo masaajidda ilaahay dad buu ganacsigu ka mashquuliyey ninkaasna waxaa lagu yidhi niyahu qul laa ilaaha ila allahu dheh markuu dhimanayay fa wuxuu yidhi haadihi rakhiisatun wa haada mushtaran jayin tani waa rakhiis taasna waa lacag fiican baa ku jirta isagoo sidaa dhahaya naftu ka baxa midaan lacag fiican baa ku jirta midana waa rakhiis uma maatisna waa dhintay min hunaa ayuu tacliiq saaray hadalka alcalaama ibn اlqayim u fiirsada hadalka ibn اlqayim aad buu runtii u cajo badan yahay markuu kelimaadkaas soo guuriyey buu hadal buu ka daba dhigay marka raximah اllah wuxuu yidhi xayثu caqaba calى bacضi اlqiصaص اlmadkuura aanifا faqaala wuxuu yidhi wasubxaana اllah ilaahay baa naزahan kam shaahada الnaasu min hada cibaran meeqay dadku arrimahan waxay ku cibro qaataan ku arkeen wاladii yakfىa calayhim min axwaali اlmuxtadariina acdamu wa acdam intaan yaree muuqata qof kelima diiday waa intay noo muuqata waxay naga qarsoon baa ka sii badan wallaahi waxay naga qarsoon baa ka sii badan haddaan ogaan lahayn qofka laa ilaaha ila allah dhihi waayey markuu dhinto malaa'igtu qaabkay u qaabilayso baa inooga daraan laha wuxuu yidhi ibnulqayim waxa qarsoon baa ka weyn hadaba wuxuu yidhi sheekhaasi faidaa kaana alcabdu fii xaali xuduuri dihni u fiirso hadalkan waa hadal aada u cajabadan wuxuu yidhi faidaa kaana alcabdu hadduu addoonku yahay fii xaali xuduuri dihnihi wa quwatihi wa kamaali idraaki haddii qofku markuu adduunka joogo maskaxdiisu ay joogto awoodiisu ay joogto dareenkiisa iyo garashadiisu ay joogta qad tamakkana minhu shayطaan hadduu shayطaanku markaa ka xoog batay oo wastacmalahu fii maa yuriiduhu min macaashi illaahi weliba uu shaqo uga dhigay waxa ilaahay carogelinayana uu shayطaanku shaqo uga dhigay waqad akfala qalbahu can dikri اllaahi tacaala qalbigiisana uu ka mashquuliyey uu halmaansiiyey dikrigii ilaahay wa caطala lisaanahu can dikri carabkiisana uu karsiin u diiday dikriga ilaahay wa jawaarixahu can طaacati xubnihiisuna طaacada ilaahay hadduu shayطaanku u diiday isagoo awood leh fakayfa dannu bihi maxaad u malaynaysaa cinda suquuطi quwaahu marka awooddiisu ay baaba'day siduu shayطaanku yeeli iyo waاshtigaali qalbihi wa nafsihi bimaa huwa min alami nasci iyo marka naftiisu ay ku mashquulsan tahay xanuunka haya markaad xanuunsan xanuunka unbaad ka fikiri wax kale ka fikiri mayse oo wa jamaca shayطaanu lahu kula quwatihi wa himatihi shaydaankuna awooddiisii oo dhan uu markaa agdhigaayo waxashada calayhi bijamiici maa yaqdiru calayhi liyanaala minhu fursatahu oo shaydaanku uu agdhigaayo dhammaan waxa uu awoodo iyo shayaadiinta oo dhanna uu isagu keenayo si uu fursad wakhtigan uga helo faina daalika aakhiru lcamal ilan markii u dambaysay baa la joogaay waa kala bixi umuurta faaqwى maa yakuunu calayhi shayطaanuhu dalika اlwaqti shayطaanku markuu ugu xoog badan yahay waa markaa marka uu qofku dhimanayo wa adcaf maa yakuunu huwa fii tilka اlxaali binu aadamkuna markuu u tabar daran yahay waa markaa uu dhimanayo faman taraa yaad haddaba u aragtaa yaslimu can daalika inuu arrinkaa ka magangelayo yaa arrintaa ka nabadgeli kara marka allahu akbar ikhwaani hadalka ibnuاlqayim iyo ibnu taymiya raximahum اllah waa hadalla markii la sheegay aad u yaro adag laakiin macnihiisa runtii haddaad fahamto aad bay u cajo badan yihiin yacni waxa uu sheekhu rabo inuu sheego waxaa weeye qofka maanta dhallinyaraa tahay waad xoog badan tahay caqligaaga wuu joogaa quwadaadii way joogtaa awooddaadii way joogtaa adigoo saa u xoog badan oo u garasho badan buu shaydaanku kaa xoog bato ku geliyey adiga oo daciif ah oo sakaraadku ku haya miyuu shaydaanku kuu daahayaa marka su waa inta keliya sheekhu wuxuu rabay inuu sheego intaago shaydaanku markaad daciif tahay buu isaguna ugu xoog badan yahay maanta ood xoog leedahay buu kaa tabarbatay maalintaana waa kaaga sii tabar badnaya waa intaas weeyaan kadib baa sheekh ibnuاlqayim wuxuu soo deliishaday aayaddan yuhabbit اllaahu aladiina aamanuu biاlqowli اhaabiti fi اlxayaaةi اdunya wa fi اlآakhira wayudil اllahu الظaalimiin wayafcalu اllahu maa yashaa ilaahay qofkuu rabo bilqowli haabiti buu ku sugi adduunka kelimatu tawxiid buu ku sugi wa cinda alqabrina malakaanka labada su-aalay weydiinayaan malaa'igtu buu ilaahay ku sugi cinda albacثi waannushuurna ilaahay baa sugi laakiin qofka kalena ilaahay baa weydaarinaya karkaarka ayib fakayfa sideebaa marka yuwafaqu bixusni اkhaatima man akfala allaha subxaanaه wa tacaala sideebaa loo waafajinayaa marka xusnu اlkhaatima qof ilaahay alla halmaamay dikrigii allana ka tegey hawadiisa raacay alle ka fogaaday hawada dabadgalay shayطaan dabagalay siday suurago macsiyana sii waday sidee xusnulkhaatima marka loo waafajin karaa ikhwaanii سوء khaatima laba martabay leedahay laba darajo ayay leedahay aluulaa darajada hore waa darajo la yidhahda darajaة والجحود wاljuxuud waa inuu qofku diintaba shaki ka qabo ama uu juxuud iyo diidmo uu kala hor yimaado qofka ruuxdiisa iyo naftiisa waxaa ilaahay ugu talagalay wuxuu yeeli xijaaban baynahu wa bayna اllah ilaahay iyo isaga haddiiba shaki iyo juxuud iyo diintan uu shaki ka qabo qofkaas isaga la waafajin maayo suu-ul qaybta labaad waxaa weeye inuu qofka qalbigiisa u fiirsado taasaana ku badan dadka yani qofku inuu diintanba ka shakisan yahay waaba dad yarbaa gaalada inaga daa waxaan ka hadlaynaa muslimiinta wey dad yarbaaba laga yaabaa inuu shaki ku jiro fariiq iyo gruub buu ku jiraa shakigu ku jiraa way jiraan laakiin dadka inta badan middan dambe ayay ku hoobateen oo waa maxay inuu qalbigaaga wax uu ku weyn yahay markaad adduunka joogto wa cinda almowt adduunka waxaa ku weynaa adduunyaa ku weynaa shahwadaadaa ku weynaa xaaraantaa ku weynaa zinadaa ku xumaan baa ku weynaa cinda almowt markaad dhimanna tii unbaa qalbigaaga ku soo xaadira way imaan doontaa iyaduna ayib fain kaana bal arag miaalada hadduu yahay miman yatacaatawna ariba dadka ribada ku shaqaysan jiray hadduu qofku yahay faqad yukhtamu lahu bidaalika waxaa suuragala in ribadii loogu khatimo cimrigiisii wain kaana miman yatacaatawna almuxaramaat alkhra hadduu yahay dad waxyaabaha kale xaaraamta isticmaali jirayna waxaa suuragala ah intii lo mukhadiraadka waxyaabaha daraagiska alagaani heesaha iyo muusikada haduu qofku jeclaa atadkhiin kuwa sigaarka cabi jiray mushaahadata suwar اlmuxarama kuwa filimada xun fiirsada qof dulmu nnaas dadka dadka dulmiya qof la arka wixii adduunka uu hayn jiray baa suuragala ah in loogu khatimo ilaa qofku ilaahay toobad waafajiyo waa jiraa faqad yukhtamu lahu bidalika wa bima yadharu suu khaatimati walciyaadu biاllaah wa bihada yuclamu ana suu alkhaatima yarjicu liasbaab saabiqa halkaa waxaan ka ogaanaynaa suu lkhaatima iskama timaadee asbaab baa ka horaysa asbaab ayaa ka horaysa asbaabta suu khaatima ka horaysa waxaa ka mida o fasaad اlictiqaad in qofka ictiqaadkiisa iyo wuxuu aaminsan yahayba uu fasahad ku jiro fasahaad baaba ku jira ayib qofka caqiidadiisu ay fasahaado u fiirsada faina man fasadat caqiidatahu dahara calayhi aharu dalika axwaj maa yakuunu ilى اlcawn watahabut min allahi subxaana wa tacala allahu akbar qofka caqiidadiisu fasahaad ku jiro fasahaadada caqiidada lagu sheegay wax badan wey dad baa diinta shaki ka qaba dad baa xijaabka shaki ka qaba xijaabka dumarka qaar ba xijaabka shaki ka qaba oo aaminsan ilaahay dad baa xitaa waxyaabo badan tacadudu zawjaad iyo in la guursaday iyo guurka iyo in dad baa shaki ka qaba oo diinteedu u arkayna dad baa dhaxalka shaki ka qaba ayib dad baa shaki ka qaba dharkan iyo maaragtay in layna meelaha qaar laynoo diidan yahay ama meelaha lagu baadhiga dad baa shaki ka qaba hadaad dad baa xukunka xitaa shaki ka qaba oo dhahaya kitaab alle miyaa la isku xukumi karaa suuragalba dad baa kuleh kitaab alle waa aayado qur'aane see la isugu xukumi bay kuleeyihin aayado qur'aana waxaa loo baahan yahay qawaaniin la dejiyey iyo qodobaa loo baahan yahay yacni dad badan baa diinta shaki ka qaba way jiraan hadduu qofku diinta ictiqaadkaasi ku jiro shakigaa uu qabo axwaj maa yakuunu xilliguu ugu baahi badnaan lahaa oo uu ugu jeclaan lahaa inuu maanta ilaahay waafajiyo xilligaasuu ilaahay u diidaya subxaana wa tacaala kelimada saxda ayib arinta labaad ee sababka waxaa ka mid a ah aliqbaalu cala اdunya watacalluqi biha inuu qofku adduunyada un ku maman yahay inuu adduunyada ku xidhan yahay inuu iyada un usii jeedo iyaduna waa sabab labaad oo suu ulkhaatima keeni kara maxaa jira afar iyo labaatanka saawaad mashquulsanta goormaad cibaado ka mash ka qayb gali goormaad masaajid ilaahay ku soo xaroon goormaad salaadihii shantaa jamaaco la tukan hawl baa kuu taalla ayib waa sabab kale sababka saddexaad waxaa ka mid a ah alcuduulu can alistiqaama walicraadu can alkhayri wاlhuda inuu qofku ka jeedsado istiqaamada iyo toosnaanta inuu ka jeedsado hanuunka iyo khayrkaba inuu ka jeedsado xumaan unbuu qofkii gacanta hayaa afar iyo labaatanka saa hebel ama heblaayo xumaan baa lagu yaqaanaa maala meel xunun baad ugu soo hagaagi goormuu marka qofkani soo laabanaya haddaad aragto qofku isagoo xumaantaa ku dhex jira isagana waa sabab suuulkhaatima buu gacanta ku hayaa arinta afraad alisraaru cala almacaasi waa in macsiyada la sii daa'imo oo qofku macsiyada uu ka tegi waayo fa ina alinsaana idaa daama shayئa muddata xayaatihi waxaba watacalaqa bihi yahwi qalbu cinda almowt u fiirso hadduu qofku wax jeclaado horeyna waan u soo sheegnay haddii aad markaad nooshahay wax jeclaato markaad dhimanna qalbigaagu wixiibuu tamaninayaa shalay maalinta dhow inagii soo maraynay qof qur'aanka wiilkii intuu baabuurku ku dhacay ee labada nin u yimaadeen qur'aan buu akrinayaa marka la sii wada isbitaalka leeyay qur'aan buu akrinayaa markay naftu ka baxaysana qur-aan buu akrinayaa markii la wareystayna waxaa la sheegay jidka uu marayo safarka uu yahay oo dhan qur-aankuu dhegaysan jiray ama qur-aankuu xifdin jiray wixii aad jeclayd eed haysay unbay naftaadu haynaysaa sumada arag qof ishalmaansan oon is ogeyn oon xitaa isagoo ku baraarugsanayn oo hees un afka ku haya meelaha markuu maraayo ma is oga xitaa in adigu la joogto qaar baan ogeyn waxaad arkaysaa isagoo heesaaya ka warramay ikhwaani billaahi calayk haada shaks oo afkiisa waxaasi qaatay isagoo maanta quwadiisa iyo dareenkiisu uu joogo maxaad u malayd marka dareenkiisu uu tago marka dareenkiisuu tago maxaad u malayd ayib waxaa ka mida qaala alxaafid ibnu kaiir raximah اllah baa wuxuu yidhi hadal isaguna aada u qiimo badan ina dunuuba wاlmacaasi wاshahawaat takdil saaxibaha walu fiirso dembiga iyo macsiyada iyo shahwadu wallaahi qofka saaxiibkeeda mar bay khayaami doontaa mar bay garabkiisa ka bixi doontaa khudlaanka waxaa la yidhaahdaa markaad nusro u baahanta gargaar inuu qofku dhinacaaga ka baxo mar marka dhinacaaga ka bixi doontaa cinda almowt weeyaan waa markay la kulanto maca khudlaani shayطaan shayطaankuna garabkaa uu ka bixi doonaa fayجtamicu calayhi اkhudlaan maca ضicfi اliimaan waa hadalka asheekh alxaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi waxaa kulmi shaydaankii oo garabkaaga ka baxaya awalba wuu ku waday laakiin wax kaloo kuu sheegaya iyo waxyaabihii aad samayn jirtay oo iyaguna qofkii oo dhinaciisa ay ka baxayso maca waxay la kulmayaan iimaankii oo daciifay marka maxaa kuu dhiman fayaqacu fii suui اkhaatim ku dhici marka qof suui اkhaatim ayuu ku dhici acaadana allahu minha waiyaakum ilaahay naga badbaadiyo ayib kuma dhaca la yidhaahdaa suu اkhaatima laa yaqacu fiihaa qofka daahirkiisu u wanaagsanaaday iyo baaطinkiisu kuma dhaco maca allah qofka ilaahay maciisa ka run sheega oo wasadaqa fii aqwaalihi wa acmaalih qowlkiisa iyo ficilkiisa actionkiisana runka sheega wainamaa yaqacu suuq khaatima suuqu khaatima waxaa ku dhaca qofka baainkiisu uu fasahaadsan yahay daahirkiisa iyo baainkiisuna ay iskhilaafsan yihiin ayib jaraa'imta iyo xumaantana horay ugu socda kabaa'irta iyo dembiyada waaweynna ku dhiirada farubamaa haliba daalika calayhi xatىa yanzila bihi اlmowtu qabla towba buu ihi sheekhaas alxaafid ibnu kaiir marka u dambayso geeridu ku imaan toobad isagoon la waafajanin bay geeridu ku imaan doonta axibati fi اllaah liأjli dalika kaana jadiira biاlcaaqil sidaas darteed qofka caqliga leh waxaa ku habboon inuu ka digtoonaado qalbigiisu inuu shay xaaraama ku dhow qalbigaagu inuu shay xaaraama ku dhego wajadiirun bihi waxaa kaloo ku habboon inuu qalbigiisa iyo lisaankaaga iyo carabkaaga iyo jawaarixdaadaba waxaa kuu haboon dikriga ilaahay u layl ilaahay noo layliyo dikriga ilaahay u layli oo bar carabkaagu dikriga alle inuu hayo oo bar jawaarixdaada iyo xubnahaagu inay cibaado sameeyaan bar ayib اللهم اجعل khayra acmaalina khawaatiimaha ilaahi subxaana wa tacaala acmaasheenna khaatimo الله allah inagu khaatimo waxaa ka mid a ikhwaani asbaabta suul khaatimada keenta ataswiif bitowba ama calaamaadkeeda ataswiif bitowba toobada in dib loo dhigo toobada in dib loo dhigo wa min anjaxi xiyali ibliis baa la yidhahdaa u fiirso ugu faa'iido badan ee ibliis ku guulaysto waxaa ka mid a ah inuu qofka toobada dib uga dhigo oo macsiyada uu sii hayo zaman طawiilana uu ku jiro laba arrimood buuna qofka u sheegaa ee dhegayso toobada in dib loo dhigo laba arrimood baa keena shayطaankaana wasaawistaa ku siinaya inuu qofku is yidhaahdo hadda maxaad ka toobad keeni dembigan waad ku noqon horta hawshaan iska dhammee kadibna mar si fiican u toobadkeen dad badan buu arintaas albaabka u maraa dad badan albaabkaasu u maraa hadda sidan maba ku toobad keeni kartid hawlaad ku jirtaa waxbaa kuuso socda ballamo badan baa isdaba yaalla soo ma hawlo badan baa dhexda kaa yaalla hawlahan dhammee kadibna masaajidka gal xajkaa hal mar iska aad waxay ku leeyihiin markuu qofku dambaabo mar baan xaj aadi doona goor madaadi og markaad xaj aadi doonto ayib xajku wakti unbuuba leeyahay waa dhowr bilood keliya laba biloodaa meesha la aadaaba hal maraa la baxaa intaasunbuu joogaaye goormaad aadi haddaad xilli kaleba ayd maarata dembigaagu dhacay ayib taasi waa waddo ka mida waddooyinka shaydaanku dadka u sheego oo u qurxiyo waddada labaad oo ka sii daran waxaa weeye inuu yidhaahdo markaad gaadho khamsiina wa sitiina maalan markaad weynaato ayaa toobad keeni doontaa hadda waad yar tahay reecaanat shabaab waa la baad ku jirtaa reecaanat shabab waxaa waa dhallinyaronimadaada dhallinyaronimada qofku waxay marka marar dadka waalidka qaar he maaragtay wiilka ama qofka lama fiiriyo sii socodkiisa iyo soo noqodkiisaa la fiiriyaa sii socodka ma taqaana dhallinyaronimada ha fiirini bay faraha ka qaad wuxuu rabaa ha laakiin soo rujuuca dambe baa la rabaa in la fiiriyo ayib ikhwaaniisoo rujuuc goormaa la gaadhaa khamsiinkan aad qabsatay iyo da'dan adugu maadaa gaari doona yaa kuu ballan qaada taasina waa qayb labaad oo dadka uu ibliisku uu u sheego waxaa u garab taallo waxyaabaha karkaarka weydaariya calaamaadkaa suul khaatima ka mida tuululamal waa yididiilo dheer waa midii ka soo horjeeda oo basiidka u ahayd qisarulamal yididiilada gaaban yididiilada gaaban way fiicanta laakiin tuululamal in yidadiilo dheer aad samaysato intaas oo sano oo hadda ah kadib inaad kusii fikir tahay ma ah allahu aclam laguma le fikirin markaad masaladaa ka hadlayno qofka waxaa la rabaa inaad u shaqaysato yani siduu rasuulku sal ala slam cabiray sidii adigoon dhiminayni camal u shaqee marka maxaa laga wadaa is dad ha isku tiirinin gacantaada aamin shaqayso haddaad xitaa weyn shaqo qabso laakiin ha noqonin mid meel dhigtay inaad waxyaabaha qaban doonto waaga dambe ayib tuululamal ayaa iyaduna kamida mid a ah. waxaa ka mid a ah, ikhwaani waxyaabaha isagana calaamaadka suulkhaatima ilaahay naga badbaadiya alintixaar inu qofku isdilo alintixaar inuu qofku isdilo haddii qofka muminka ee muslimka musiiba ay ku timaado u fiirsada cajaba limri اlmumin buu rasulku sal ه alay slam cajaba liamri اlmumin muminka arrintiisu waa la yaab ina amrahu kulahu khayr umuurta muminku kulligeedba waa wada khayr in asaabatu saraaء shakara fakaana khayra lah haddii wanaag uu muminku helo wuu ku shukrinayaa wuu ku farxayaa wa shukri bayna wuuna ku mahadnaqayaa khayr bayna u tahay wain asaabathu daraaءun sabra fakaana khayra la haddii dhib ku yimaadana wuu sabraya waa khayr bayna u tahay muminku arrintiisu waaba labadaba minku dhex jiraaba qofka muminka hadday musiiba ku timaado wuu sabraa ixtisaab iyo ajir buuna raadsadaa ilaahayna ajirkaa wuxuu ka siiya ajir buu ka siiyaa haddii laakiin qofka aan iimaanka lahayn ama iimaankiisu daciifka yahay ama kufriga bagaalnimo ku jiraay hadduu isagu ay ka hor timaado musiibiya dhibaato wuxuu rabaa dariiqan iyo waddadan dheer inuu soo gaabiyo markuu soo gaabina mashaakil baa ku dhacay jirooyin baa ku dhacay jiradan markay ku dhacdo inuu soo gaabiyu raba waa inagii soo maraynay rasuul alle ninka garab dagaalamaya oo dagaalkii jihaad ku jira oo ahlu khayr loo arkayey markii dhaawac uu gaadhay dhaawacii u adkaysan waaye xanuunkiina ku batay seeftiis intuu soo qaatay buu halkaa feedhaha iska geliyey waana isdilay rasuulkuna markaa ka hor buu ka sheegay inuu yahay huwa min ahli naar naartu ku jiraa buuhi hebel markii horuu sii sheegay hebel waa min ahli naar buu way la yaabeen asxaabtu yaa rasuul allahiyow laa yatruku shahaadatan walaa faada dagaalka waxaa la yidhi waxbaba ka tegi maaya ninkani gaaladii isagaa dhameeyey xaggaa iyo xaggaasuu kala dhaxay u kala wadaa hawsha rasuulku wuxuu uhi huwa min ahli naar buu ka mid yahay subxaan allah markii la tatabucayoo ninkii dabagalay qisada waa inaga hore u sheegnay markuu dabagalay uu yidhi anaa soo ogaanaya ninkaasi wuxuu sameeyo wuu dabagalay wuxuu soo ogaaday inuu ninkii dhaawacmay uu fiiriyey markuu dhaawac noqo intuu soo qaatay seeftiisi uu afkeedii hore dhulka ku qotomiyey uu dabadeedii caaradayda afka badneed halkaa iska saaray ayuu isku hambooriyey kadibna halkiiba ku dhintay ninkii intuu soo laabtuu rasuulka u yimid baa wuxuu ihi ashhadu annaka rasuulullah waxaan qiraa bui inaad rasuul alla tahay baan qiraa markhaati baanka wamaa daaki bu rasuulka oo maxaad ka wadaa wuxuu hi ninkii aada noo sheegtay waan dabagalay waxaana soo ogaaday wixii aad sheegtay inuu runaa isagaana isdilay markaasaa rasuulku wuxuu ihi xadiiskii muhimka ahaa ina alcabda layacmalu bicamali ahli الnaar fii ma yabdu linnaas wa ina alcabda layacmalu bicamali ahli اljanna fii ma yabdu linnaas waa waxa dadku ay moodayaan laakiin khasiisa danii'ah nafsiya oo xun baa ninkaa ku jirtay naftiisa allahu akbar dad badan bay ikhwaani dasiisa oo xun ku dhex jirta ilaahay hayna hagaajiyo allana qalbiga inoo hagaajo rasuulkuna wuxuu hi xadiiskii bukhaari sal اlahu alay wasalam qofka iskhanqinaya khanqi waxaa la idhaha ismarjinta qofka ismarjiya qiyaamada wuxuu imaan doonaa isagoo ismarjinaya qofka acniga isku sameeyo wax isku duraana wuxuu imaan doonaa isagoo duruddii isku wado sidaa isu gelinaya seefti wixii isku dilay buu imaan doonaa qofka iska soo rida meel dheerna isagoo meeshiiiyo tara dacana mar walba tii ka soo dhacayo imaan doona ayuu rasuulku sal allahu alayhi waali wasalam ayib haddaba ikhwaani taasna waxay kamid tahay asbaabta iyo calaamaadka suu lkhaatima ilaahi subxaanaه wa tacaala allahuma ajcal khayra acmaalina khawaatiimaha ilaahay acmaasheenna kuwa ugu fiican haynoogu khatimo wa khayra acmaarina awaakhiraha cimrigeennana kuwa ugu dambeeya allah haynoo wanaajiyo wa khayra ayaamina yowma nalqaaka fiih ama fiihka ilaahay subxaanaه wa tacaala maalmaha yagana maalinta aan la kulmayno ilaahay midda ugu khayr badan hanooga dhigo allahuma wafiqna lificli اlkhayraat واجtinaabi اlmunkaraat ilaahay subxaanaه wa tacaala khayrka samayntiisa allah inagu arsaaqo xumaanta iyo munkaraadka ka fogaantoodana allah inagu arsaaqo wajazaakum اllahu khayra wbaaraka اllahu fiikum wslى اllahuma wslm calى nabiyina mxamed wsaxbi ajmain